iyo aad muhiim u ah alistiqaama waa diinta oo dhan weeye waa wixii ambiyada lala soo diray ridwaan ullahi tacaala calayhim ajmaciin walidaalika istiqaamada iyo toosnaanta waxaa ka mid ah shacabdi waan dhegeysanayay sheekha muxaadaradiisii xaqiiqatan sheekhi igu horeeyey sheekh cusmaan doctor cuhmaan muxaadaro aada iyo aada u qiimo badan oo qayima xaqiiqa ayuu nagala hadlay waxaan isleehay tani waxay dhammaystir u noqon doontaa haddii aan la yidhaahdo muxaadaradii ka horreysay carabkeenna inaan toosinno waa istiqaamo iyo toosnaan waana diin inaan carabkeenna toosinno waxaan dhihi karnaa waa cudur ay culammadu ku magacaabeen waa maradun cudaal xadiidka dadka cilmiga la yidhaahdo cilmi musalaxa ee loo kaalmaysto axaadiidta dadka bartiba yaqaane xadiidka sanadkiisu hadday laba nin oo isku xigto ay ka maqan yihiin ama uu mid walba meelba hadduu doono ha ka maqnaadee laakiin labadaba u daa laba nin oo isku xigta hadday ka maqan yihiin waxay ku magacaabaan mataqaanaa xadiidkaas waa xadiid maxay cudur adag ayaa galay marka daa lcudaal marka waa marad aad iyo aad u adag waana khatar xaqiiqa kuna faaftay dadka muslimiinta ah ay aad iyo aad weliba u yar tahay cid cudurkaa ka nabad gashay ilaa man raxima rabu lcibaad ilaa ciddii ilaahay u naxariista mooyeen subxaana wa tacaala carabka oo la ilaaliyo waa waxyaabaha shareecadeennu ay aad iyo aada u ammaantay oo ay kaga soocan tahay diimaha kale maxaa yeele mujtamaca muslimki ihi wuxuu ku dhisan yahay mujtamac mawadda iyo raxma iyo isu soo dhowaansho iyo isgarabsi iyo tacaawun iyo isqadarin labada dhinac ka imaanaysa ayuu mujtamacu ku dhisan yahay ma dhici kartaa marka mujtamacu inuu isjeclaado mujtamac isxamanaya ma dhici kartaa inuu tacaawuno oo wax wada qabsado mujtamac iscunaya ma dhici karto walidaalika bay shareecadeennu waxay hufaysaa oy ilaalinaysaa si uu mujtamacu u noqdo mujtamac nadiif ah ayaa carabka ayaa islaamka ilaalinaya xantu sida aanu sheegnay waa musiibatun cala almujtamac waa mujtamaca musiibo iyo dhibaato ku timaada quluubta waxay ku samaysaa waxyaabo aada u yaab badan ruuxda waxay u beddeshaa waxyaabo aad iyo aada u yaab badan qoysaska waxay u baabi'isaa reeraha isqaba carabku iyo isku dirku buhtaanka iyo been abuurku xanta iyo dabkala qaadiddu waxay dumisay reero aada u fara badan kaannamaa miaalka ugu qiimo badan oo ku miaalin kara waa maxay xantu bulshada dhexdeeda say u baabi'iso xagga akhlaaqda iyo xagga diinta iyo xagga ishaysashada ishaysasho la waxaan ku miisaalin karnaa caws qallalan angegan oo tarakh la geliye kadibna dabayl adag ay kaga timid maxay dhinacaa ay kaga timid dabka intee in leeg buu faafayaa intee in leeg buu gaadhayaa tee buse wax baabi'in karaa horta xantu waxay dhaawacdaa akhlaaqda waxay kala dishaa labada walaalaha ah labada walaalaha ah xanta ayaa kala kaxaysa axibada ayadaa kala fogaysa waxay fasahaadisaa xidhiirka ka dhaxeeya ama labada isqabta ama kuwa wada dhashay noocay doona ha noqotee ayay horta kala fogaysaa sidaa daraaddeed muqadimadaas kooban haddii aanu fahamnay xan maxaa la yidhaahdaa si aan u garanon u qeexno si aanu iskaga fo oga fogaano waxaa la yidhahdaa khiibadu asalkeedu luqada carabiga waxay ka timid min alghayb haybkana oo wax qarsoon oo indhaha bini aadamka ka qarsoon walidaalika kullu maa qaaba canka ayaa waxaa la yidhaahdaa hayb wax kastoo adiga kaa maqan oo kaa qarsoon baa hayb la yidhaahdaa haddaba kiibada maxaa ayb loogu magacaabay waxay dhahaan culimmadu qof kaa maqan oo kaa qarsoon oo indhahaaga ka maqan maadaamaad wax ka sheegayso ayaa halkaa laga soo ishtiqaaqday wax kaa qof kaa qarsoon ayaad wax ka sheegaysaa waa xagga luqada xagga culummada mustalax istilaaxa iyo culummada heshiiskeedu maxaa la yidhahdaa nabi maxamed baa qeexay calayhi salatu slam ma cid qeexi ma cid kalaa qeexitaanka nabiga calayh salatu salaam cid kale miyaa qeexi karta oo karta wuxuu nabigu cadeey alayh salatu salaam nabigu wuxuu yidhi atadruuna ma lhiiba ma taqaanaan hiibo wax loo yaqaan hiibo wax loo yaqaano ma taqaanaan markaasay dhaheen allahu warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisa ayaa garanaya allahu warasuuluhu aclam markaasuu nabigu yidhi sal slam dikruka akhaaka bimaa yakrah waa inaad ku sheegto walaalkaaga muslimka ah wax uu kahanayo ama wax uu nacayo ama wax uu dhibsanayo nabi muxamed baana saa ku fasiray sala allahu calayh wasalam idan su-aal baa muhiim ah, qur-aanku wuxuu tilmaamay wax la yidhaahdo hiiba wuxuu tilmaamay waxa la yidhahdo buhtaan wuxuu tilmaamay waxa la yidhahdo ifki idan malfarqu bayna alghiibati walbuhtaani walifki waxaan u baahanaa inaanu kala fogaan inaan kala fahamno nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa noo kala caddeeyey farqiga u dhaxeeya khiibada iyo buhtaanka waatana su-aashuu nabigu saxaabada weydiiyey nabiga calayhi salat slaam markuu xadiidkii sheegay hadda ayaa la yidhi ara'ayta in kaana fiihi maa aquul dikruka akhaaka bimaa yakrah waa walaalka oo aad ku sheegto su-aal bay saxaabadu weydiiyeen waxay dhaheen qofkani waxaan ku sheegaya hadday sax tahayna rasuulka ilaahayow qofki waa iga maqan yaho waxbaa ka sheegay laakiin waxaan ka sheegayo waa sax oo tilmaantaa waa leeyahay markaasuu nabigu yiri sal slam in kaana fiihi maa taquulu faqad iqtabtah allahu akbar waxa aad ku tilmaamayso hadduu yahay oo uu ku tilmaaman yahay waad xamatay wain lam yakun fiihi waxaad ku sheegayso haduusan ku tilmaanayna faqad bahadta waad nabatay lidaalika nabigu muxuu noo kala qeex alayh slat slaam qofka markuu qof wax ku sheego laba u qaybi waxa uu ku sheegay haduu ku tilmaaman yahay waad xamad waxa aad ku sheegtay hadday been abuur tahayna waad nabtay wاlbuhtaanu inamaa yakunu fi lbail marka buhtaanku waa maxay waa wax aan jirin ood qofka ku dhejiso oo baail ah ilahay baa wuxuu lehy subxaana wa tacaala wاladiina yu'duuna اlmu'miniina wاlmu'minaati bigayri ma اktasabuu kuwa dhibaya mu'miniinta ragga ah iyo mu'miniinta dumarka ah kuna dhibaya wax aynan kasbanin oo aynan la imaanin ifkiga aayaadkii hooyadana caaisho marka wax laga sheegay aayaadkii soo degay bay ahaayeen aayaddan ku jirtaa alla wuxuu yidhi in hooyadan caaisho maxaa lagu sheegay waxayna ahayn sooma cabdulaahi bin ubay binu saluul calayhi lacaa'in ullaahi tatra muxuu ku sheegay hooyadan caaisha waxayna ahayn waad xamatee lama dhihin qur-aanka faqad ixtamaluu buhtaanan bu alla waxay dhabarka u riteen wax loo yaqaano buhtaan oo muxuu ahaa buhtaanku waa baail hadda wataan soo maraynay inuu yahay buhtaanu inamaa yakuunu fi lbaaili wax baail ah oo aan waxba ka jirin ayay dusha ku qaateen iyo wa ima mubiina iyo dembi aan qarsoonayn oon dadnayn oo sida nalka u cad hooyadana caaisha ilaahay baa beri yeelay subxaana wa tacaala buutigu marka wuxuu noqon karaa khiiba maxaa dhacay lianna marna qofka oo kaa maqan ayaad ku sheegaysaa marna maxay wuxuusan ahayn baad ku sheegtay u marka buutaanku labadii buu isku wadan karaa waqad yakuunu xuduuran aw xaadiran qof jooga inuu yahayna waa suurtagal walidaalika ba alimaamu الnawowi calayhi raxmat اllahi wuxuu yidhi aslu buuti an yuqaala lahu اlbaطil yacnii been abuurka iyo nabyadu asalkeeda waa in la yidhaahdo waa waxa waxba ka jirin inta haddaanu garanay muqadimo yaroo kooban iyo tacriifka qeexitaanka kiibada iyo farqiga u dhaxeeya buhtaanka iyo kiibada waxaan hadda rabaa inaan tilmaamo adilada ku soo aroortay waa la iswacdiyaa bal horta inaan isku wacdino ee ilaahay ku xarimay qur-aanka iyo sunnada walidalika baa alimaamu lmundiri raximah llah oo culummada inta badan ijmaaca soo rarta kadalika imaamu nawowi waxay dhaheen alkhiibatu xaraamu biijmaaci ahli اlcilmi culummada muslimiintu qaatibatan way isku waafaqsan yihiin xantu inay xaaraanta qayb baan ka soo reebi doonaa yar oo kookooban hadduu waqtigu noo saamaxo ayaan tilmaami doonaa naqliga ijmaaca ah alimaamu الnawowi raxmat ullaahi calayh waa soo gudbiyey wakadalika imaamu mundir laakiin waxay isku khilaafeen culummada fiiriya waxay isku khilaafeen ma kabaa'irta iyo dembiyada waaweyn baa xantu mise waa sakaa'irta iyo dembiyada yaryar aan ka dhagaysano shaykhu lmufasiriin alimaamu alqurطubiy raximah llah wuxuu yidhi alitifaaqu calaa kowniha min alkabaa'ir ayay culummadu isku waafaqeen leesh waa lima jaءa fiiha min alwaciidi shadiidi fi اlqur'aani wاsunna oo culimmadu qaacido waxayna siiyeen ibnu cabaas iyo keyrkiina way leeyihiin haddaabaad aragto seen ku kala gartaa waxan waa kabiiro iyo waa dembi weyn oo toobad u baahan iyo waa sakiiro oo waxaa lagu dhaqayaa weysada iyo sadaqada iyo fadhigan hadda aan fadhino en cilmiga u fadhino iyo hadalka wanaagsan iyo ixsaanka ayaa lagu daadinaya oo lagu dhaqayaa farqiga u dhaxeeya sakiirada iyo kabiiradu horta waa intaa oo midna toobad bay u baahan tahay midna almaaxiya dunuubta ayaa tirtiraysa in tajtanibuu kabaaira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddaad dembiyada waaweyn ka fogaataan kuwa yaryarkaa ah waanu idiin dhaafaynaa sooma wanudkhilkum mudkhalan kariima idan maxaan ku kala gartaa macsidani inay shaygan dembi weyn yahay iyo inuu mid yar maxaan kula gartaa maanta qaacidan baranayna waa maxay wax kasta oo waciid ku soo arooray ama goodi ku soo arooray kabiiro wey bas wax kasta oo goodi ku soo arooray ama waciid ku soo arooray oo la dhoo qofka sameeya lacnad buu mudanayaa qofka sameeya caro alluu mudanayaa qofka sameeya ciqaab alluu mudanaya qofka sameeya cadaab buu gelayaa qofka sameeya kulli waciidka noocaas ah waxaad ku darsataa maanta laga bilaabo inay kabiirata wax alla waxaan ku soo aroorinna sakaa'ir wey markaa farqigaasa udhaxeeya marka idan ribadu waa kabiira sooma cuquuqulwaalideynku waa kabiira sooma haddee kiibada waa arki doonaa markaan adilada gaadhno maadaamaad qaacidada qaadatay ma sakaa'ir baa wax lagu raaxaysan karaba fadhi dirada lagu qurxin karo fadhiyada mise waa dunuub weyn oo ilaahay ka caroonayo subxaana wa tacaala culamo yar baa qabta inay sakhaa'ir tahay alimaamu alkhazaali iyo kayrkii ayaa qaba laakiin alqowlu biannaha min alkabaa'ir huwa qowlu jamaahiiri ahli lcilm culummada intooda badan saasay qabaan khilaaf yaroo manquulun can alghazaaliy ibnu xajar casqalaani ayaa si fiican u tafsiiliyey wuxuu yidhi labada ra'yi ee culummadu ay sheegeen waa kabiiri iyo waa sagiira ayaa waxaan ku jamcinaynaa buu yidhi faman ikhtaaba waliyan lilaah aw caaliman laysa kaman ikhtaaba majhuulxaali maala maalan ninka xanta nin weli ah waliyun min wliyaa illaah taqi warac waric xalaalmiirad ninka xanta ama nin caalim ah oo diinta intaa u khidmaynaya ninka xanta nabi ninka xanta ma rasuul ninka xanta ma lamid baa nin aan aada loo ogeyn xaalkiisa oo majhuul ah oo aan xaalkiisa war laga haynin nin xanta isku mid maaha marka xagee uu ka keenayaa wuxuu ka keenayaa ninka weliga ah ninka xanta ama wax ka sheega ilaah baa dagaal u ballanqaa sooma man caada lii waliyan faqad aadantuhu ay aclantuhu bilxarb ayuu xadiid qudsi alle ku yidhi sooma subxaana wa tacaala marka yaa weli ah alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquuna suuratu yuunus aqri qof kasta oo alla ka baqa waa weli iska ilaali dadka ha ku xadgudbin dadka iska ilaali dadka dadka qaar awliye ilaahay baa ku jira daad awliyada ilaahay way buuxaan tif carabkaa ka ilaasha haddii kale waxaad dhihi xaggay balaayadu iga timid caruurtaydu maxay iiga dhumeen maxay kaaga dhumi layihiin meel baad fadhidaa dad baad hilibkooda cunaysa awliye ilaahay ah ducaad ila allaahi ah ya dad ducaad ila allah habeen iyo maalinba u soo jeeda diinta ilaahay loo dhibayo diinta ilaahay markaad ku raaxaysanaysaad qaad ku cunayso markaad ku raaxaysanayso eed fadhi kudiri ku quruxsanayso islaantaadina aad dab lidin kala geliyay adiga islaantaadii caruurtaadina mid duma iyo middaan raacay aad ka dhigto hadhowtana adaado sheekhu ii ducee maxaa lagu ducayn so adiga hilibkiis cunayay inkaartuba xaggiisay kaaga timid maxaa laguu duceeya maasay ducaduna ka imaan inkaartuna ka imaani tub ila allah marka adugu adaa lagaa raba ila inau toobad keento marka dadka hilibkooda iska ilaali qof qofkaas qofku doono ha noqdo walidaalikaba waxay dhaheen dadku way kala duwan yihiin cibaadada say ugu kala dhow yihiin buu dembigu u badnaan karaa walidaalika baa rabbi subxaana wa tacaala adilaadka aayaadka ugu cajaa'i badan suurat lakhlaaq baa lagu keenay suuradda suurat akhlaaqina waa suuradee waa suurat laxzaab waa qofka doonaya inuu akhlaaqda qofka muslimka ah inuu fahmo ama asaguba uu miisaan isa saaro akhlaaqdiisa iyo iltizaamkiisa diiniga ah iyo istiqaamadiisa iyo toosnaantiisa suurat xujuraad baan ujeedaa suurat xujuraad ha ahriyo suurat xujuraad waxay ka bilaabataa yaa ayuha aladiina aamanuu esh maxay ka bilaabataa laa tuqadimuu halka bilaad laa tuqadimuu bayna yaday illahi warasuulih ya ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binabayn ya ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowmun min qowm ya ayuha aladiina aamanuu maarta inta ilahi sheegay subxana wa tacaala walaa yaktab bacdukum bacdaa war yuusan xamanin yuusan xamanin haybadii wey qaarkiin qaarka kale ayuxibu axadukum an yakula laxma akhiihi mayta ma jecelyaa mid idinkayga kamida walaalkii intuu miiska soo dhigto oo mindi intaa la-eg soo qaato cusba yar halkaa soo dhigto intuu cad ka goosto oo cusbada gashada inuu cuno say kula tahay naftaadu ma ogolaanaysaa damiirkaagu ma ogolaanayaa alla wuxuu yihi fakaraytumu arrinkaa war waad nacdeen arrinkaa naftiinu way kahanaysaa oo ma ogolaanaysaan ee ilaahay ka cabsada wاtaquu اllah in اllaha tawaabu raxiim walidaalika ba alimaam qadi abu yaclى raximahu اllah ayaa isaga oo noo miihaalina wuxuu yidhi alla wuxuu ku tamhiiliyo suura ahaan sidii macallin sabuuradda wax ku caddaynaya wuxuu noogu tamhiiliyey khiibada biakli اlmayit qofku inuu mayd cunay markaasu wuxuu yidhi wa hada takiid litaxriimi اlghiiba arrinkaa waxay dhuujinaysaa oy adkaynaysaa xanta xaaraamnimadeeda leesh lianna akla laxmi اlmuslimi maxduurun hilib qof muslima inaad cunto waa xaaraam naftuna abci ahaan way u diidaysaa markaasuu yidhi fayanbagii an takuuna alghiiba bimanzilati ilahay aayadkan wuxuu ku yidhi walaa talmizuu anfusakum waa suurat lakhlaaq ayadana walaa tanaabazuu bilalqaab bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan waman lam yatuuba faulaa'ika hum aldaalimuun alimaamu shinqiiti ayaa aayaddaa noo fasiray fasirkeeda dhegeysa wuxuu yidhi alhamz yakunu bilficli kalgamzi bilcayni ixtiqaaran aw isdiraa'an ayaddu maxay tihi walaa talmizu waa maxay lamziga marka waa maxay lams waylu likulli humaza waa maxay lams wuxuu yidhi lamzi waxaa la yidhaahdaa waa wax alla wixii qofka uu ficil ahaan u sameeyo sida qofkao indhaha saas dhaha waa la garsooma qofkao indhaha maxay saa iskugu qabta ama saa u kala fura waan diidana inaan sameeyo laakiin way fahamteen baan u malaynayaa kaalamzi bilcayn muxuu u samaynayaa ixtiqaaran aw isdiraaءan wuu xaqirayaa hebel saas wey waxan wuu yasayaa iska daa hebel lamsigu waka ficilka ama indhaha ama gacmaha waxaa doonta ka samee lamsiguna waa maxay hamzi haddaan garanay hamaska waan garanay lamsi maxaa la yidhahdaa allamzu bilisaan bul carabka waxa laga sheegana waxaa la yidhahdaa maxaa la yidhahdaa lamas wixii ficil ahaan loo sheegana maxaa la yidhahdaa hamas haybada ayayna soo gelayaan labaduba walidaalika baa nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam nabigeena alay slat nabiga sal lagu saleeya nabigeena alay slat salaam sala ya rasuula allah sala allah alay wasalam asagoo taagan oo ummadda islaamka la dardaarmaya wuxuu yidhi inna dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada waa markuu nabigu dardaarmayay sala alla alay slam xajat lwadaaca war hooyay dhegaysa muslimiinay dhegaysa soomaaliday dhegaysta muslimiinay dhegaysta war soomaaliyay dhegaysta inna dimaa'akum war dhiiggiinna inaad dhiiggiinna xaqdarro ku daadisaan dhiiggeenum xaq buu ku socdaa mise xaqdarru ku socdaa ummaddaan isbaabi'inays ina dimaa'akum dardaarankii nabiga sala allah alay salam ina dimaa'akum wa amwaalakum iyo inaad xoolihiinna xaqdarro ku kala cuntaan wa acraadakum iyo sharaftiinna qofka inaadan waxba ka sheegin calaykum xaraamu ka xurmati yowmikum haada xaaraan bay idinka tahay sida maanta oo kale ay xaaraan u tahay in dhig la daadiyo maalintu waa carafa bisha waa dilxija bisha waa dilxija weliba maalintu waa maalin jumco ah weliba maalintu waa maalin jumuca ah oo nabigu carafo taagan yahay oo bishuna ay tahay sagaal ayuu nabigu yidhi sal اllahu alay wasalam siday maantoo kale xaaraan u tahay maka in dhiig loogu daadiyo xoolo bini aadam maantoo kale say xaaraam u tahay in loo cuno ayay sharafta qofka muslimka ana xaaraam u tahay labiyo tobanka bilood oo kale ama kooiyo tobanka bilood oo kale xadiidkaa xadiid kale oo ka sicaja'i badan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man yadmanu lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayhi admanu lahu ljanna allahu akbar xadiidkaas aad aan u wada dhuuxno yaa ii kafaala qaadaya yaa ii ballan qaadaya garhka labadiisa lafood xubinka ku dhex jira dhexeeya waa carabka maa bayna laxyayhi laxyay waa halkan iyo halkan carabkaa laga wadaa war yaa ii ballanqaadaya carabkiisa inuu qabto wamaa bayna rijlayhi labadiisa lugood dhaxdooda xubinka tarankaa ku jira war yaa ii ballanqaadaya oo labadaa ilaalinhaya oon admanu lahu ljanna sala allahu calayh wasalam oo aan janno u ballan qaadaa allah waxaad garanaysaa marka arrin adag inay tahay soo ma arrin janno ku xidhan wey jannada ilaahayna waa khaali bidaliil in allaha ishtaraa min almuminiin bidaliil man khaafa adlaj waman adlaja balaga almanzil alaa ina silcat allahi haaliya jannada ilahay ciyaar ciyaar laguma galo qofka carabkiisa qabtay xubinkiisa taranka ana qabtay ibnu bataal dhagaysta axad lculamaa wuxuu ku fasiray wuxuu yidhi dalla alxadiiu calى ana acdama albalaa'i calى almari fi اdunya lisaanuhu wa farjuhu wuxuu yidhi xadiidkan wuxuu ku tusinayaa imtixaamka ugu weyn ee qof bini aadama adduunyada ku qabsada waa carabkiisa iyo farjigiisa u ilaalin lahaa labadaasii loo xifdin lahaa zinada looga ilaalin lahaa xanta iyo xumaanta looga ilaalin lahaa waa imtixaan aan caadi ahayn ayuu leeyahay markaasuu wuxuu yidhi faman waqaa qofka ilaaliya buu yidhi labadaa aw wuqiya laga ilaaliyo labadaa shartooda waxaa laga ilaaliyey shar aad iyo aad u weyn ayaa laga ilaaliyey abu hurayra kama fi صaxiixayn nabigu sal slam wuxuu yihi ina alcabda laytakalamu bilkalimati maa yatabayanu fiiha yazilu biha fi الnaari abcada ma bayna almashriqi wa fii riwaayati yahwi biha fi naari jahannam wa fii riwaaya abcada ma bayna almashriq wاlmaqrib nabigu sal slam wuxuu leehy qofku kelimo ayuu ku hadlaya kelima wallahi arrintaa khatar bay nugu tahay kulligeen mutakalimka maakow ka ah qofaa kelimuu iskaga hadlaya kelimadaasi ma dareemaya inay macno weyn ugu fadhido isma laha kelimadan dembi baa kaa soo gaadhay kaftan wey waa kelima haakada araxa majlisaa loo qosqoslayo oo loo fadhiyo ayuu kelimo iska tuuray asaga macno weyn oguma fadhido markaasuu wuxuu naarta ku dhex cararayaa sidii qof meel ay roob ku da-ay oo maxaa la yidhahdaa ay lugtu sibibix ah say lugtu olo cararto oo kale ama markuu baraf ku fadhiisto say lugta oola cararto oo kale ayuu muxuu u soconayaa in ka badan mashriq iyo maqrib naartuu kusii fogaanaya weliba in ka badan waa kelimo yar ooda adigu u malaynaynin in ay dembiba kaa soo gaadhayso oo weliba aada islahayd maye kaftan baan oola jeedaa oo awal nimankii jadbinu qays ninkii la dhihi jiray ee ghaswatu tabuuk munaafiqiintii waxay dhaheen saxaabada wax ka fulaysan markii dagaal la gelayo wax ka cunto badan marka cunto la cunayo labadaa kelimo labadaa kelimay dheheen ilaah baa subxaana wa tacaala nabigiisa qur-aan soo dejiyey ba dhegayst waxaa la yidhi waa loo yeedho waxaa la yidhi maxaa saxaabadu wax oga sheegayseen waxay dhaheen waddadaan ku goynaynay waddada waddadaanu ku maraynay wuxuu yidhi allah subxaana wa tacaala qul abillaahi wa aayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun لا tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum allah soo cajiib ma aha kelimaadku maxay ahaayeen jees jees bay ka wadeen waa lamsigi iyo iyo hamaski aan sheegaynay waxaa la yidhi laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waxba ha cudur daaranina iimaan kadib waad ridowdeen oo waad gaalowdeen ay leedahay ولذaلiكba الإمام النwwي wuxuu yihi في hda الحadيiث xaث عalى حفظ اللسان فينbغي لmaن أrاada أn ينطقa أn yتdبر ma yقuل qبلa أn ينطق imaم النwwي رaحimة اللaه dadkii slفka ahaa فahمkoodu waa عaجيib waa inaan wax ku qaadanaa xadiidkan wuxuu daliil u yahay carabka in la ilaaliyo waxaa muhiima buu yidhi qofku intuusan hadlin inuu ka fiirsado wax uu ku hadlayo fain daharat maslaxa takalam hadday maslaxad u muuqato wuu hadlayaa wailaa amsak man samata naja waa xadiid saxiixa صaxaxahu اlalbaniyu fi silsila man kana yuuminu biاllahi walyowm اlaakhiri falyaqul khayra aw liyasmut aw liyaskut riwaayo kale nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi min arba ariba alistitaalatu fii cirdi lmuslimi bigayri xaq ribo midda oogu xun waa inaad qof muslima aada ku xadgudubto ribada waxaa laga wadaa wax qof loo ciqaabo ribada ciqaab badan bay leedahay aladiina yaakuluuna riba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih ribada ciqaabkaa intaa la ag leh waxaa ka khatarsan baa lagu yidhi inaad ku xadgudubto qof muslima cirdigiisa iyo sharaftiisa walidaalika hooyadana caaisho markii cirdigeeda wax laga sheegay qur-aan aan akhrina ilaa yowma alqiyaama baa soo degay hooyadana caaisha radia allahu tacaala canha waxaan idhibay tiri maal maalmaha kamida mida haweenka laysla qabo mararka qaarkood xogo way kala maseyraan soo ma aha waxaan idhibay tihi yaa rasuul intuu soo soo safiya intuu magaceeda soo qaaday safiya bintu xuyayimta akhtab sayidati bani qurayat wanadiir gabadha uu nabigu qabay sal اla alay salam intuu soo qaaday ayaan qultu linabiyi salى اllahu alayhi wasalama xasbuka min safiya anahaa qasiira waxaan idhi tiri rasuulka ilaahayo safiya ceebba waxaa ugu filan waa islaan gaaban innaga islaam waa gaaban tahay iyo way madowdaha iyo miya waxbay nala tahay koob shaaha intaas waa waan ku waan ku durduuranaa markastaba xataa hebel waa curyaan iyo waa jiis iyo ilaawe uu ilaa yahay iyo waa dhagoole iyo wa inaga waxbay nala yihin qasiir markaasuu nabigu waa carooday sal sl faqaala wuxuu yihi laqad qulti kalima low muzijat bimaai lbaxri lamasajathu caaishay waxaad ku hadashay kelima haddii badda lagu dari lahaa baddu ay qurmi lahayd subxaana dii badda lagu dari lahaa baddu way isbedeli lahayd qurmuun bay isu bedeli lahayd biyuhuna aragtidooda intay biyanimo iska bedelaan ayay nooc kale isu bedeli lahayd maxay sheegtay hoyadan caaisha way gaabantay weliba riwaayoyinka qaarkood saasay tidhi riwaayka qaarkood waa qasiira oo saas samayn caddayn riwaya qaarkood waxay tihi xasbuka min safiya anaha waa ishaarada haddii aan sheegaynay soo hamas ma ahayn waa ishaaro khatara wey sida oo kale u fiirsada markii la rajmiyey saxaabigii maacis la dhihi jiray ee zinada galay markii la rajmiyey xadki laga gooyey ayaa nabigu wuxuu maqlay sala allahu calayh wasalama laba nin oo meelta taagano sheekaysanaysa maxay leeyihiin war miyaadan arkaynin ninkan intuu ilaahay asturay bannaanka isa soo dhigay oo naftiisu ay ka tegi weyday ilaa la rajmiyo sidii ayga loo rajmiyo u fiirso waa nin intuu dembi galay bannaanka iskeenay soo ma oo xuduudda ilaahay lagu fuliyey yaa waxay leeyihin bal ilaahay baa asture muxuu isu keenay way xamanayaan markaasuu nabigu sal l l slam nimankii ay uu maqlayay ayagoo isla socda marka ayaa nabigu wuxuu maray dameer bakhtiyey oo weliba soo uraya oo maalmo yaalay markaasuu nabigu yihi ayna fulaan wa fulaan hebel iyo hebel aawaya kaalaya way yimaadeen markaasuu yihi soo dega fakulaa min jiifati hada alximaar dameerkan bakhtigiisa cuna mihaalka cajaa'ibka u fiirsada faqaala yaa nabiy allahi man yakul haada rasuulka ilaahay oo yaa kan cunaya markaasuu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam labadiinnan hilibkii walaalkiin eed cunteen ayaa wuxuu ka daran yahay buu yidhi dameerkan baktiga ah hilibkiis maxaad ka dhahdeen culamaalahi yaa mashaa'ikh oo weliba hadda markii dhow aad cunayseen walidaalika xadiidkii dheeraayaad garanaysaan mucaad binu jabal uu nabigu sal l slam gadaasha uu kala kala saarnaa dameerka nabigu wuxuu yihi alaa ukhbiruka bimalaaki dalika kullihi waad garanaysaan xadiidkii dheeraa hataa arbaciinka noogu yaalay fi saxiix muslim nabigu sala la alay slam wuxuu yihi salaatuleylka iyo waxa soo sheegnay oo dhan iyo cibaadaadkii iyo jihaadkii iyo intaasoo dhan wax haddaadan ilaalinin aynan ku anfacaynin kuwaan soo sheegnay qiyaamo ma kaaga sheekeeya haabaa idhi buu yidhi markaasuu nabigu carabkiisa qabtay sal la alay slam faakhada bilisaanihi wa qaala kufa calayka haada kan iska qabo maskan afka kaaga jira iska qabo waa dilaa mucaad binu jabal markuu ka faa'idaystay wuxuu yidhi yaa nabiy allah wainaa lamu'aakhaduuna bima natakalamu bih oo kani waxaan kaga hadalno manaloo qaban doona maalinta qiyaamo fakiladka ummuka yaa mucaad war hooyadaa ku weyne dadka ma wax kalaa weji weji iyo qaqadaad loogu tuuraa naarta ilaa waxa ay carabkooda ka kasbadeen mooyeen alla subxaana wa tacaala waa mid kale wuxuu yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca wاlbasra wاlfu'aada kulu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waa wax la weydiinayo wey waxaa ka xanuun badan xadiidkan dhegaysa axaadiiaan sheegayno dhan waa ma bayna صaxiixin wa xasanin wa xasanin ligayrihi xasan lidaatihi xadiid aan la xujaysayna kuma jiro ku kalsoonaada nabigeena sal slam wuxuu yidhi marka la weydiiyo can akari maa yudkil annaasa naara annaara maa yudkhilu annaas annaar dadka waxa ugu badan ee naarta geliya maxaa ka mid a maa yudkhilu markaasuu nabigu yihi alfamu walfarju alfamu walfarju waa carabka iyo xubinka taranka waxa ugu badan ee dadka naarta geliya waa labada ayuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam waxaan dhextaal yar ka dhigi doonaa insha allah culummada muslimiinta say u fahmeen mowduucan qodobkan oo qodob runtii aada muhiim u ah waxaan ku bilaabi doonaa biidn illaahi caza wajal saxaabiga camar binu caas saxaabi jaliila radia allahu tacaala canhu ayaa isagoo la socda asxaabtiisa ayaa waxay soo mareen faras bakhti a ah ama meyda ah ayay soo mareen oo weliba bararay kadib baa wuxuu yidhi wallaahi inaan qof idinka idin kamida inuu cuno calooshiisana uu ka buuxiyo faraskan baktiga ah ayaa oga khayr badan inuu qof muslima hilibkiisa cuno waa tabiiq camali ah oo saxaabadii nabiga la noolaa ee qur-aan kusoo degayay saasay wax u fahmeen laga yaabaa inaga inaan intaan waxna lagu aqriyo ka aqrinayo iyo kuwa lagu aqrinayo inay waxba ka diirinin laakiin saxaabadu markii ay maqlaan nas aayad qur'aan ama xadiid ama amar ama nahyi markaaba way dhaqan gelin jireen wuxuu leeyahay qof idinka idin kamida inuu dabeerkaa baktiye ama baqalkaasi inuu cuno iyo inuu qof muslima wax ka sheego waxaa u fudud inuu baktigaa cuno muxuu tarjumay aayaddii qur-aanka ahayd walaa yaktab bacdukum bacda <clears throat> cadiy binu xaatim raximah wuxuu dhihi jiray kelimadan u fiirsada alghiibatu marca li'aam wuxuu dhihi jiray xantu waa dadka liita daaqooda waxay daaqsadaan oo ay cunaan oo ay ku tamatucaan oo ay ku raaxaysaan oo ay dukudda shaqo ka dhigtaan waa dadka liita laakiin dad ahlu sharaf ah way dhici kartaa qofku waa bini aadama inay wax ka dhacaan laakiin markiiba daawada aan gadaal ka sheegi doono cudur walba daawu leh kulu daa'in lahu dawa ila almowt aw ila alharam walmowt cudur walba daawu leh ilaa duqnimo daawo ma leh geeri kugu timidna oo ajashaadu ay dhammaatayna daawo ma leh ilaa cudur walba daawu leh cudurkan wixii daawada u ahaa waxbaan ka tilmaami doonaa kacab اaxbaar alghiibatu hiibadu waxay baabi'isaa oy burburisaa camalka waanu arki doona axaadiid nabi oo noo imaan doonta sal l slam yani in xantu in ay tahay qaybin aada qaybinayso salaadii cishanada tukanay qaybin aada qaybinayso sadaqadii aada la baxday adaa qaybinaya laakiin wal cajiib yaad siinaysaa qof aada necab tahay baad siinaysaa qofka aad necabteed xamanayso waabaad necab tahay maxaa u siinaysaa oo aad soonkaaga u siinaysaa walidaalika baa axadu salaf wuxuu yidhi haddaan cid uun xaman lahaa hooyaday baan xaman lahaa wa kaana khatiiban hud buu akrinayay dadkii baa soo jeestay u arkay marka inay dadka xoogaa intibaah iyo eh, fayjignaan ay soo sameeyeen markaasuu wuxuu yidhi lianna hooyaday baan jeclahay buu yidhi haddaan cid uun siin lahaa buu yidhi ajirkayga waxaan siin lahaa hooyaday baa xaq u leh oo aan siin lahaa xasanulbasri taabici kabiiro wuxuu ahaa kacab iaxbaari waa taabiciin weeye wuxuu yihi alxasan albasri raximah llahu tabaaraka wa tacaala wallaahi lilgiibati asrac fi diini lmuslimi min alakalati fi jasadi bni aadam yacni xantu way ka degdeg badan tahay qofka muslimkaa diintiisa say u dhamayso oy diintiisa u rifto oy diintiisa eber iyo baaba ay oga dhigto yani waxaa weeyaan waxyaabaha wax cuna waxyaabaha wax cuna sida ay jasadka bini aadamka eber oga dhigaan waxaa ka khatarsan xantu siday diintaada u baabi'inayso walidaalika baa sufyaan bin sufyaan bin cuyeyr wuxuu dhihi jiray alghiibatu ashaddu min addayn dayntu waa culays maxaa yeele dayntu u fiirso waa culays dayntu waxaa laga yaabaa inaad qofkii daynta kuu lahaa aada siiso laakiin u fiirso kii daynta kuu lahaa waa dhimanayaa kii aada xamatay waxaa laga yaabaa waxyaalo fara badan maxaa yele wuxuu yidhi addaynu yuqdaa waalgiibatu laa tuqdaa dabcan laa tuqdaa markuu leeyahay waa maxay waa iyadana waa qayb kamida wey waa dhici karta walidaalika baa sufyaan thawri raximah llah wuxuu dhihi jiray iska ilaali waxaan kaaga digayaa xanta waxaan kaaga digayaa inaad muslimiinta cirdigooda ku dhacdo oo markaasi diintaadu ay halaagsanto walidaalika baa cali bnu xusein wuxuu maqlay nin wax xamanaya markaasuu yidhi iyaaka walghiiba maxaa yeelay fa inaha idaamu kilaabi اnnaas dadka eeyadooda maraqooda wey waa maraqa ay dadka eeyadooda waxyaabay suugada ka dhigtaan wey abu caasim annabiil wuxuu leeyahay laa yadkuru اnnaas ilaa bima yakrahuun dadka kuma sheegaan waxay nacayaan ilaa safala laa diina lahu yacni dad mooryaan ah safala waa mooryaanta aan diintooda ilaashanaynin oo dadka xoolahooda aan ilaalinaynin oo dadka cirdigooda aan ilaalinin waa mooryaan wey dhul jiif wey kuwa dhuljiifka ahe mooryaanta ah kuwa unbaa dadka maxaa la yidhahdaa hilibkooda gurubsada waxaan rabaa inaan tilmaamo ayuha ikhwa waxaa jira qofka wax ku riixa inuu hanto maxaa ka mid a ah? dacfu alwasaci dacfu lwarac waaliimaan qofku inay xalaal miiradkiisa uu yaryahay waxay ka dhigaysaa qofka inuu cirdiga dadka bini aadamka uusan ka xishoonin walidaalika baa nabigeena sala اllah alay salam qisadii ifkiga eed maqasheen dadkii uu wareysanayay waxaa ka mid ahaa zaynaba binti jaxsh waa xaasaskii nabiga cabdullahi bin jaxsh iyo xibno bin jaxsh ay walaalo ahaayeen markaasuu nabigu yidhi sal l slam waana gabdhihii dee laysla qabay u fiirso waa gabdhihii laysla qabay haweenka la laysla qabana waxaa ka dhexeeya maxay waxbaa ka dhaxeeya maanta fursay haysataa zaynab ibni jacshi haddaynan warac iyo iimaan iyo xalaal miirad iyo taqwa iyo alla kacabsi haddayna celinaynin maanta furso fiican bay haysataa inay caaisho maxay ay dhahdo waxa iyo waxaasay tahay soo saas maaha wuxuu nabigu yuri sal ly salama ka waran zaynabay zaynabay ka waran gabadha la yidhaahdo caaisha waxyaabaha la sheeg sheegayo waxay tidhi yaa rasuul allah calayhi salat slam axmii samcii wa basarii waxaan ilaalinayaa dhagahayga maxaa yeele mas-uul baa ka tahay ina asamca waxaan ilaalinayaa indhahayga walbasara maa calimtu ilaa khayran bay tihi wallaahi waxaan khayr ahayn inaanan ku ogeyn gabadha la yidhaahda caaisha radi allahu tacala canha bal ka waran markaasa caaisha ka yar waramaysa tacliiq yar bay saaraysaa tacliiq hadda anu aan bixiyey eenaha waa laba gabdhood oo laslaqa waxay tidhi wa hiya alatii kaanat tusaawimiini fii aswaaji rasuli sal ly slam facasamaha allahu bilwarac waa gabadha igula tartamaysay bay tiri gabdhaha waa gabadhii tartanka igula jirtay haweenka nabiga markii loo fiiriyo waa gabadhi aan aniga ayada tartanka iskula jirnay nabiga jacaylkiisa iyo soo jiidashadiisa iyo dumarku nabigu axzaab bay kala ahaayeen hogaamiyey kala lahaayeen xataa qisadii malabka laba kooxood bay ahaayeen wa hiy alatii tusaawimini min aswaaji rasul lah facasamaha allahu bilwarac ilaahay wuxuu ku ilaaliyey iimaanka iyo xalaal miiradka ayuu rabbi ku walaaliyey subxaana wa tacaala walidaalika alfaqiihu samarqandiy raximah llahu tacala wuxuu yidhi alwaracu alkhaalisu waraca iyo xalaal miiradka barxa tirani wa an yakufa basarahu can ilxaraam wa yakufa lisaanahu can ilkadibi wاlghiiba waa inuu qofku indhihiisa ka laabo xaaraamta dhallinyaradeena maanta waad arkteen xaaraamta ay ku dhex jiraan dhallinyaradeenna maanta xaalad adag bay ku jiraan an yakufa basarahu can ilxaraam wayakufa lisaanahu can ilkadibi wاlgiiba inuu qofku beenta iyo xanta ka reebo wayakufa jamiica acdaa'ihi wa jawaarixihi can ilxaraam inuu reebo qodobka waa qodob muhiima qodobka labaadoo ku riixi kara qofka inuu xanta sameeyo waa muwaafaqat aqraani aw muraafaqat aw muwaafaqat اlaqraani wاljulasaai wa mujaamalati qofku muwaafaqat اlaqraan dadka isku da'daabaa aqraan la yidhahdaa dadka isla socda sheeka wadaagga ah sheeka wadaagga leh ayaa aqraan la yidhaahdaa dadkaasi isku waktiga ah oo qofku ku waafaqo waxa ay sheegayaan asagoo u mujaamalaynaya oo u dhoolla caddaynaya diidanna ayagu inay dhibsadaan waxaan la sheegayo saaxiibnimadoodana ilaalinaya arrinkaa way nagu badan tahay sooma arrinkaa waa arin badan waad arkaysaa qofka inuu qof xamanayo laakiin waa saaxiibka ninka waa saaxiibka ma doonaysa inaad ka cadhaysiis gabadhan waa gabadha saaiib waa saaxiibteed ma doonaysa inay ka xanaajiso mujaamalada noocaas qaala allahu tacaala calaa lisaani ahli الnaar ahlu naarku waxay dhihi doonaan wa kunaa nakuudu maca alkhaa'idiin kuwa baailka dabaasha ayaan anaguna la dhex dabaalan jirnay kuwa baailka dabaasha ayaan la dhex dabaalan jirnay qataada oo taabici kabiira oo tafsiirinaya wuxuu yidhi kulamaa gawaa gaawin gawaynaa macahu mid kasta oo baadiyoobo oo leexda annagana waan la leexan jirna bay ka wadaan nabiga sala اllah alay wasalama xadiid mataqaana xasanu ligayri man iltamasa rida الnaasi bisakhaط اllah qofka dadka raaligelintooda rida naas dadka raaligelintooda qofka ku raadiya ilaahay cadhadiisa muhimaddu inay dadku iga raali noqdaan qofka sidaa u fikira ilaahay dadku u wakiishaa waana midu imaam shaafici dhihi jiray irdaau nnaasi gaayatun laa tudrak bini aadam ma raaligelin kartid adeer bini aadamka ma raaligelin kartid aayad kale alaba fawaylu lilmukadibiin aladiina hum fii khawdin yalcabuun ibnu kaiir wuxuu leeyahy hum fi dunya yakhuuduuna fi lbail adduunyada baatilka ayay dhex dabaalan jireen qodobka saddexaad oo qofka ku riixi kara xanta waxaa ka mid a alxiqd cala lmuslimiin qofku waana salaamatu sadrigii sheekh mustafa uu ka sheekeynay salaamatu sadri sabiilu salaf laabxaadhnaantu waa dadkii naga horeeyey wadadoodii qofka oo muslimiinta xiqdi iyo xaasidnimo iyo caro u maxaa laga yaabaa inay cadhada ku salaysan tahay laa nadri lacalahu min qabiilati fulan laaa inuu reer hebel yahay reer hebel dartiibana ugu cadhaysna waxaa doontaba qofka xiqdiga muslimiinta u qaadana hadde inuu xanto soomaa marka waa khatar wey walidaalika ba shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llah wuxuu le wa minhum man yaxmiluhu lxasadu cala alghiiba waxaa ka mid a ah dadka qayb ay ku xumbaarayso xantu xaasidnimadu markaasuu wuxuu jamcinayaa fayajmacu bayna amrayni qabiixayn laba arin oo foolfool xun buu isu keenayaa wa alkiibatu walxasad mar waa xasad xasadkiina muxuu gaadhsiiyey inuu qof xanto markaasuu wuxuu jamciyey bayna qabiixatayn amrayni qabiixayn laba dhib laba arimood ayuu jamciyey tusaalu ka bixiyey marka wuxuu yidhi midka uu jecel yahay markuu doonayo inuu ammaano siduu doonu u ammaanayaa kaanama inuu macsuum yahay midka ay wax ka dhaxeeyeenna marka uu doonayo fadli walba iyo wanaag kasta ha lahaadee markauu doonayo maadaama oo xiqdi iyo xumaan iyo xaasnimo uu hayo wuxuu ka tuurayaa daaqada kaanahu inuu maxay yahay yuhuudda midka fircawn inuu yahay wayna dhacday wayna dhacday xataa ducaadda dhexdooda iska daa wax kale waxaad arkaysaa laba isku nooc ahaa ama isku nadaam ahaa ama isku xarako ahaa ama isku jamaaco ahaa oo shalay isla socday oo markay iskhilaafaan kaanamaa alfaada la isticmaalayo uu leeyahay mataqaanaa fulan akhtar cala alislaami min esh alyahuud wa ibliis miyaad weligaa waxaa aragtay ibliis iyo yahuud asaga islaamka kaga daran wax kale ma aha waa xiqdiga iyo xumaanta iyo xaasinimada gashay maxay gaadhsiisay inuu ah, maaa fayajmacu bayna amrayni qabiixayn labada ayuu jamciyey alhiiba eh, ayuu jamciyey iyo iyo maxay ahayd alxasad sidoo kale waxyaabaha uu kala kulmo qofka dadka xanta waxaa ka mida adduunyadu alla ku fashilaa xadiidka ila dhegaysta nabiga sal l slam baa mimbar fuulay fanaadaa bisawtin rafiic cod buu kor u qaado wuxuu yidhi alaa yaa macshara man aamana bilisaani war kuwa carabka ka imaanka iyo rumayntu carabka ka rumeeyey kuwa ilaahay carab ku rumeeyeyo oo walam yadkhul iimaanu iimaanku uusan gelin qalbigoodo war muslimiinta ha dhibina war muslimiinta ha caayina war ha ceebaynina cawraadkoodana ha raraacina markaasuu nabi sal l slam qofka qof muslima ceebihiisa raacraaca asagana ilaahbaa cawradiisa raacraaca haye xataa fii jawfi beytihi asagoo ku jira ayuu alla fadeexeeyaa waxaad ogaataa adigu ceeb ma leedahay mise malihid dadka ceebahooda ha raacraacin waxaa kugu soo socota adigana ceebahaagun in banaanka lasoo dhigo maaa ma macsuum baa ta markaa dadka ceebahooda raacraacays laa tadkur cayba mri'in war qof ceebtiisa ha raacraacin oo ha sheegin adiguna waxaa weyaan banaanka ayaa lagu soo dhigaya laa takhtaabu lmuslimiin walaa cawraadkoodana raacina bu nabg sal slm waxyaabaha qofka dadka xanta uu la kulmo waxaa ka mid a ah, qabriga ayaa lagu cadaabaa nabiga ayaa soo maray sal l slam kama fi xadid bn cabaas wagayri ayaa nabigu wuxuu soo ra biqabrayn faqaala inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fi kabiir labadani qabriga hadda ku jira waa lagu cadaabayaa laakiin markii la eego loo fiiriyo aragtidooda markay adduunyada joogeen wixii dembigan lagu cadaabaya wax weyn oomayna arkaynin markaasuu nabigu fasiray ama axaduhuma fakana laa yastabriu min bawli ama alaakhar fakana muxuu nabi sal slam ama alaakhar fakana yamshi binamiima dadka ayuu isku diri jiray idan ku bishaarayso bishaaro miya way dhici kartaa qur-aanka fabashirhum bicadaabin aliim ilahi baa yihi gaalo isagoo iyagu bishaara laga cabiray marka hadduu qof ku farxayo maanta qof walba uu xamanayo ogow markaad wax xamanayso qabrigaaga xusuuso xadiidkan kale oo xanuunka badan ila eega nabiga markii la dheelmiyey habeenkii lamaa curija bi marartu biqowmin lahum adfaaru min nuxaasin yakhmushuuna wujuuham wa suduurahum faqultu man haulaaa ya jibriil qaala haulaai aladiina yaakuluuna laxuuma annaasi wayaqacuuna fii acraadihim habeenkii nabiga la dheelmiyey sala allah alay ayaa wuxuu yidhi waxaa soo maray waxaa sii maray dad cidiyo dhaadheer leh oo wejiyadooda halkaa kaga soo bilaabaya ilaa laabahooda sa isu dilaacinaya waan la yaabay ficilka foosha xun waxaa idhi bu yidhi waa kuwama nabigu wuxuu yidhi jibriil wuxuu yidhi waa kuwa dadka hilibkooda cuna ayuu nabigu yidhi sala allahu alayhi waali wasalam waxaan ku soo aruurinaya ayuha axiba sideen oga takhallusi karnaa ama aan oola dagaalami karnaa cudurkan khatarta ee dilaaga ee jeermiska ee bakteriyada jirkeenna ku faafay ee ummadda kala dilay ee reerihii isqabay dumiyey ee qabaa'ilkii isku diray taqwa allah horta inaan ilaahay ka cabsano subxaana wa tacaala aan ka xishoonno rabbigiina abuuray subxaanahu jala wacala waa ko labo inaan dhegaysanno aayaadka kuwaan hadda akhriyeynay iyo axaadiida waciidka ah ee ku soo arooray war halkaa libaax baa dad ku cunay haddii lagu yidhaahdo wadada ma maraysa mise libaax aad looma garanayo waa la iloobay waddadan xoog haddaad u marto kaamiraa ku rakiban hadda haddii ingiriiska waday ma xoog baad ugu wadaysaa mise tartiib maxaa tartiiba ugu wadaysaa soomaada cabsanin maxaad u malaynaysaa cadaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala lidalika alla wuxuu yidhi am yaxsabuuna ana laa nasmacu sirahum wanajwaahum bala warusuluna ladayhim yaktubuun bu alla yihi subxaanahu jala wacala waa dilada tilmaamaysa istaxyuu min allahi xaqa alxayaa nabigaa yidhi war xishoodka ilaahay uu xaqa u leeyahay ka xishooda markaase waxay le yaa rasuul allah inaa nastaxyi walilah alxamd waanu xishoonaa markaasuu yhi arrinkaa ma sheegaye walaakin man istaxyaa min allahi xaqa alxayaa falyaxfad ira'sa wamaa xawa madaxa iyo waxa ku hareeraysan ha ilaaliyo waa labadii dhegood muusiga shayaatiinta aad ku dhegaysanayso iyo xanta indhaha ya iyo carabka saddexda ayaa ku yaala maalan walyaxfad ilbatna wamaa waca weelka caloosha iyo waxa ku hareeraysan waa caloosha xaaraamta ka ilaali farjigana zinada ka ilaali sidoo kale khasaarada uu qofku la kulmayo waa inuu xusuusto atadruuna man ilmuflis ma garanaysaan qofka caydha madow ah een waxba haysanin waxay dhaheen waa qofkaan lacag iyo haysanin wuxuu nabigu yidhi sal slam maya waa qof imaan doona maalinta qiyaama muxuu wataa bisalaatin wa zakaatin wa siyaamin waqad shatama haada wadaraba haada waakala maala haada fayu'khadu hada min xasanaati wa hada min xasanaati fain fariyat hadday xataa xasanaadkii dhammaado maxaa dhacaya ayagiibaa intii dembiyadoodii laga soo qaado ayaa dusha intii laga saaroba malaa'igta la dhahaa weji weji intaad u jiidaan naarta ku tuura wasac marka salaadaadi adigu qaybi salaadaadii qaybi soonkaagii qaybi sadaqadaadii qaybi qur-aankaad akhriyaysay qaybi sunankaadii qaybi masaajidkaad usoo socotay ajirkaaad ka heshay biru waalidayn ajirkaad ka heshay waxaad u qaybisaa dad aabad neceb tahay oo janno ku gelaya xantaaday janno ku gelayaan ku bishaaraysa gabdhow xantaaday janno ku gelayaan dadaad adu nicabta adna salaadaadii ood qaybisay markay kaa dhammaato baa naar lagu gelinaya nacuudu billah maca ana ahlusunna waljamaca ay ictiqaadsan yihiin qofku hadduu ahlu tawxiid yahay inuusan naarta ku waarayn laakiin annaga ma naarta kuma waaraya yaad macno ka dhiganaysaa laa ilaaha ila allah aan arrinta aad iskaga ilaalino eh, xasan baa wuxuu arkay an alxasan qiila lahu ana fulana iktaabak nin baa ku xantay baa la yidhi marka da balada hal qof oo inaga naga mid aho dhaqan geliya bal arrintaan rag dhaqan geliya baan ogahay anugu bal qisadan cajiibka ah ku xantay baa la yidhi markaasuu wuxuu u diray nin u diray wuxuu u diray timir dabaq dhan oo timir ah dambiil dhan oo tibira buu ninkii xantay u diray wuxuu yidhi balaganii anaka waxay soo gaadhay adigu inaad xasanaadkaagii qayb iga hadiyeysay hadiyaan inagu ubax baan isu hadiyeynaa waxaan isu hadiyeynaa barfuunaan hadiye iskugu dirnaa laakiin ogow marka aad qof xamanayso hadiyaad u dirtay ogow wuxuu yidhi waxay soo gaadhay inaad hadiyad haaliya ah ii soo dirtay waa midaan doonayna hadda bal darsigan haddaana wax kale ka faaidaysanin bal markii qof baa ku xantay lagu yidhaahdo intaad suuqa tagtood barfuun caraf badan soo gado inaad dhahdo khayr allaha ku siiyo ajirkaagiibaad qayb iga siisay waxaana shaqaysanin baad iigu tatawucday walaalkayga runta anta ant wallahi walaalkayga runta waa adiga lianna walaalkay ajirkiisa waxba igama siiyo dhaxalkayguu sugaa ama adi soo waxaad isiisay maxay ajirkaagiibaad qayb iga siisay muxuu sameeyey marka waxaan go-aansaday inaan ya aan fakaafiuhu maxay ahayd inaan ku abaalgudo ha waxaan kugu keen alaabtan inaan abaal ku siiyo ee iga cudurdaar ajirkaad i siisay haddii aan kuu keeni waayey wax u qalma haye dhalinyaro maxaad ka dhadeen arrintaas iyada saasay dadkii qiimaha badnaa ee salafka ay ahaayeen qofku inuu xusuusto ceebihiisa oo uusan ku mashquulin ceebaha qodobka waa qodob daruuri ah haddii aan doonayno inaan xanta iska ilaalino waxaad samaynaysaa ceebahaaga tirso ceebahaaga dib u fiiri ceebahaaga dib u fiiri meeqa ceebood baad leedahay meeqa ceebood baan leedahay meeqa ceebood baad leenahay ceebo badan baan leenahay dib u fiiri ceebahaaga kuguma fillo laakiin haddaad ceebaha bini aadamka ku mashquusho adigana ceebtaadu ay kaa qarsoonaa tahay waxaad ogaataa inaad halaagsantay aakhiro inta ka horeysa adduunyada maxaa yeele adiguna ceebahagaa la raacraacaya boqol ceebood baad leedahay waxaa laga yaabaa inaad tahay qofka dadka ugu ceebaha badan haddaad moodeyso inuu ilaahay kuu qarinayana ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku fadeexaynaya waana axaadiitii marka aanu soo marinay maxaa kugu caawinaya waxaa kugu caawinaya mujaalasatu saalixiin dadka wanwanaagsan inaad la fadhiisato oo aad iska ilaaliso od ka fogaato bataaliinta dadka ciyaal suuqiinta ah dadkaan ilaahay kuu dhaweynayn dadka aan salaada ku xusuusinayn dadka xumaanta kugu hanuuninaya dadka mukhadiraadka ku baraya dhalinyaro haddaad doonaysaan inaad arrintaa ka fogaataan dadka wan wanaagsan ee saalixiinta ah mathalu ljaliisi الصaalixi wa jaliisi الsuu ka xaamili اlmiski wa naafiki اlkiir saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xun waxay la tusaale yihiin nin dukaan barfuuna gada iyo nin kabaha tola oo maxaa la yidhahdaa iikan buufufka siiya waana shaqo fiican ogaada shaqada ma aha wax la dhaleecaynaya shaqada ma aha ma aha laakiin waa shaqadu waxay soo saarayso barfuun haddaad gasho dukaan barfuuna saddex mid wey qofka inaad istaqaanaanoo hadiye ku siiyo way dhici kartaa inaad ka iibsatona way dhici kartaa intaas ku titijaabiso inaad adoo carfoon ka soo baxdana saddexdaan bay mid noqotaa laakiin bufuufta da ag fadhiisato ama dharkaaba kaa gubanoo waxaan kasoo dulduulaya dhar gubi ama daaf iyo waxaad qabtaa samboro hindhisadaad ku waalani labadooda waxa loo isticmaalayna fiirsada waa biictibaari maa ya ilayhima labada qof meeshay ku dambayn doonaan kani dab baa la sheegay qurmuuna waa la sheegay jahanamuu khatar u yahay wey kanna idgoon iyo caraf baa la sheegay janno ayuu abaalkiisi u yahay wey marka saaxiibku ama waa janna ama waa naar aidaa mitna wa kuna turaaba wacidaama aina lamadiinuun qaala hal antum muطalicuun faطalaca fara'aahu fi sawa اljaxiim qaala tallahi in kidta laturdiin walowlaa nicmatu rabbii lakuntu min almuxdariin waxaan kusoo gebagabaynayaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala haddii la xanto maxaa la samayn oo maxaa kafaaro waa daawadii altawbatu watuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuun annadam inaad farta dhexda aad ka qaniinto saddex an yaqlac cani dembi dembigii inaad farta aad ka qaado alcasmu calaa an laa yacuuda ilayha inuusan dib oogu noqonin iyo qofkii uu xantay inuu xalaal weydiisto icafi xoolo hadday ahay inuu u celiyo xan hadday iyo cirdi intu u tago kaa sheegee icafi inuu yidhaahdo waa qofku intuu nool yahay hadduu dhinto soo ma aha culummadu aqwaal bay ka leeyihiin meeshuu ku caayay ama uu ku aflagaadeeyey buu intuu ninkii u tawcule ma xustaa hadda kahor inaa hebel wax kaaga sheega ha ah, beenaalaan ahaa intaasaana ceeb ugu filan nin weyn oo dhahaya been baan sheegayay waxaan kuu sheegayaa hebel wuu dhinta e waxaan ka sheegay been bay ahayd anaa beenaalo ah oon la aqbalaynin u sheeg dadka islaan la ka noqon karin ya islaan la guurinayo inaan mare ka noqon karin u sheeg adoonku makhraati gashanaya u sheeg makhraati ma galo waayo qof baan been ka sheegay deh ammaana waxaad adaa ninkaasi intaan ka ogay nin fiican buu ahaa sadaqaadkana u badi insha allah waa lagaaga tirtirayaa laakiin weli khatar baad ku jirtaa ma bannaan tahay qofka in la xanto oo wax laga sheego xaalaad bay culimmadu sheegeen lidaruura qaadiga ka mid a maala sheekhana qaadi ah waaba yahayba masaajid buu fadhiyaa haweeney baa u timid waxay tihi sheekhow odagayga biil ima siiyo xan weeday ma jooge tacriifkayga hor markay dib ugu noqotaan ninka wax laga sheegaya ma joogo sheekhow biil ima siiyo waa ko imana caawiyo waa labo adarayskii soo galla waan ka waayo oo sabareed buu rabaa saddex sheekhu maxaan sameeyaa ninkiibaa u yimi wuxuu yihi sheekhu islaantaydu aroos walba oo magaalada ka dhaca way taagan tahay hmm. sa aroos kasta oo magaalada islaanta waa ka sheegaya bartan islaantaydu waa aroos kasta oo magaalada ka dhaca way taagan tahay haddaan wax yar iskhilaafnana boolis bay igu yeedhaa cudurradeena wax ka taabanay marteen sheekhii marka uu dhegaysanayaa wuu maqlayaa kadibna maxay wuxuu leeyahay talada iyo talada ama ninkii baan maqlaya wahaakada walidaalikaba eh, abu sufyaan gabadha la yidha hinda binti cutba ayaa nabigu tiri sal ly sl abu sufyaan baa qabay waxay tihi yaa rasuul allah ina abaa sufyaana rajulu shaxiix waxay tihi waa bakayl ninkaygu waa bakayl walaysa yucطinii maa yakfiinii wawaladii ila maa akhadtu minhu wahuwa laa yaclam lacagta meeshuu dhigaan aqaanaayo biilkuuna siiya naguma filla ilaa inaan xoogaa soo jeebsiiba mooyaan xoogaa yar baan ka soo siibaa asagoon ogeyn nabig wuxu sal slam khudii maa yakfiiki wawaladaka bilmacruuf way banaan tahay ninka noocaa in la xado wey ninka noocaasa meeshu wax dhigay in loo dabamaro way banaan tahay ninka gacanta adag ragoo ogaada ragow aan ogaano ninka gacanta adagow xaq baa yaad u leedahay in lagu xado mana cadhoon kartid mana dhihi kartid maxaa la ii dabamaray laakiin baabka ayayna dumarka majaal siinin oo dhahaynin waxaa ah, reerka ku fila muxuu noqon karaa gabadha hadday rabta inay bedesho karska bedesho kan bedesho maaha macnaheedu inuu ninku uu gacan adag yahay marka taa dawaabid bay u baahantay waxaa laga hadlayaa waa biilka iyo nolosha iyo wixii almuhim xadiidka un baan sheegeynaa nabig sal ly slam waxaa kaloo jira alisticaanatu calaa takyiir munkar qof baa munkar baa la rabaa qof in laga reebo anigu laakiin qofkaa ima maqlo ama ima maqlayo ama waa qof aniga qaraabadayda oon warkayga maqlayn tusaale ahaan sheekhaan u imaanayaa waxaan leeyahay ninka hebel la yidhaahdo waa sidaa waa sidaa waa sidaa waa sidaa adigaad isku fiican tihiine arrintan ma u sheegi kartaa isagoon joogin baa wax ka sheegaya soo mart laakiin waa liajli in asaga la toosiyo mawjadaan tii horena liajli inay reeruhu hagaagaan ba ahayd soo maha ayadana taana way dhici kartaa sidoo kale waxaa kaloo iyadana dhici kara qofka digid looga digayo muslimiinta munkirkiisa oo batay in looga digo ayaa suurtagala nin baa gabarh shugaansaday ama munkarka baan ku miaaliye nin baa nabigu yii um, ku soo bax markaasuu yihi bisa ibnulcashiir qoys nin ka dhashay nin reer ka dhashay ninkaasa ugu liita markuu u yimaadeen nabigu waa u qoslay cala salaam hooyadin caaisho way yaabtayoo waxay tiri rasuulka ilaahiyow hadalkaana waad lahayd haddana waad u qosashay waa maxay wuxuu yihi nin waxaa ugu liita ninka lagu karaameeya itiqaaa sharihi dadka waxaa jira qayb markay kugu soo baxaan haddaadan u qoslin sharkiisu kusoo soo gaarayo somaarg bani aadamku mar qaar markuu soo baxo acuudu billahi min rajim waad u qoslaysaa waad u qaadimaysaa inuu sharkiisu ku dhaafo markuu baxana waxaad le acuudu billahi min ashaitan rajim taa mid kale midda kaleo xanta ku banaa waxaa weeye nin baa gabartani waa faa'iido fiican wey la socda tilbud tilbud maxaa dhahaa wadanka maalia w markuu tibs ma waa ku ta lacag la-aan weya wiilkii baa raba gabadh inuu shukaansado nin dhalinyara da wuxuu yii sheekh baa mar hadda ma jacaylka nooga sheekaysa cabdiqaadir can bay ku xidhantaa gool laakiin waan khaldanaayo inaa cabdiqaadir u dira ma in cabdiqaadir dee jacaylkaas isagoo ka weynaada mogta saas maaha mala maqlay hoos waxaan rabaa marka inaan dhaho oo gebagabada insha alla intaa iskaftan waxaan rabaa inaan dhaho eh, nin baa gabarh shukaansanaya ama gabarh baa wiil ay wada shukaansanayaan marka waxay u imaanaysaa sheekh ibraahim sheekhow wiilkaas ma taqaanaa markaasuu sheekh wuxuu dhihi haa waan aqaanaa ninkaas soo ma aha waa nin fiican waa nin wanaagsan waa el cibaada laakiin waa nin dabeicad adag u fiirsadaya ninkaa dadla dhaqan ma leh gaba sheekho gabadha ma taqaanaa ha waa gabarh wanaagsan waa gabarh fiican laakiin asturka kuma fiicno kelimadan asturka kuma fiicno ah ma ammaan ba mise waa mise wax ka sheeg laakiin macnaheedu waa maxay waxa weeyaan ii keen gabadhaasi diinteedii iyo maartay marka haddaad ku qaadan isku qaado wey soo ma marka tusaaluhu hadduusan okay ahayn raalli ha noqdeen culamadaasi xi doonta laakiin nabiga sala allahu alay slam waxaa u timid gabadh fatima binti qays baa lahaaba gabadhaa iska magacaabe faatima binti qays waa gabarh taariikh dheer la weye faatima binti qays nabigay u timi sal l sl iyadoo la tashanaysa waxay tihi rasuulka ilaahayow saddex ninba ila sheekaysatay waxaa ka mida mucaawiya waxaa ka mida abujahm waxaa ka mida usaama binu zayd nabigu sal l sl markan guursadaa bay leedahay mogtahay nabigu wuxuu yii sal mucaawiye waa waxba iskuma furto kaa haw dhowaan wa amaa abuljahm fadaraabu linisaa waa dilaa dumarku ibr ka dhiga walaakin usaama bnu zayd usaama bnu zayd waxaan farta kugu fiiqayaa ninkaa la yidhahdo maxay usaama insha allahu tacaala malaha inaa intaa ku daayo way iska fiican tahay haddaan wakti ku darsay raalli noqo jazakum allah khayr ya rab kan anaa ilaahay subxaanahu watacaala ka abaalmariyo sheekeena sheekh abu dalxa kelimadaas iyo muxaadaradaas dheer ee quruxda badan ee wanaagsan ilahay subxana tala misaanka xasanadka ugu daro maanta bakan way la taagan yahay ee xisaabta loo taagan yahay allahuma amin ya rab imikana نحيي فينا الآمال نزرع قيم